bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wsl اllahuma wslm wbaarak clى nabiyina mxamed wclى alih wصaxbih ajmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii alraddu clى اljahmiya wالzanaadiqa liimaami ahli الsunna axmed ibni xambal caleyh raxmat اllah waxaan ku dhex jirnay oo duruusta inoogu dambeysay uu kaga hadlayay imaamku sifada sifatu lkalaam oo ilaahay sifaadkiisa ka mida tabaaraka wa tacaala oo ay jahmiyadu inkireen taasaan ku dhex jirnay marka wuxuu inoo soo sheegay in haddii la yidhaahdo ilaahay tabaaraka wa tacaala ma hadlo oo sifada hadalka loo diido inay arrintaasi ka laasimaysay ka dhalanayso in lagu shabbahay asnaamtii oo kale jamaadaadka aan hadlin iyo isagii in isku mid laga dhigay oo la ysku shabbahay taasaa ka laasimaysa ayb arrinkaasaa marka inoo dambeeyey hadalkiisu sii wada wuxuu tilmaamayaa lawaasimta baatilkaa ee hadalkooda ka dhalanaysa bimacnaa waxaa jira haddii hadalku uu baatil yahay waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid a ah inuu muctaqadka iyo hadalka iyo madhabku baatil yahay lawaasim baatilaa ka dhalanaya waxyaala yaani waxaa ka laasimaya baail ah shaygu marba hadduu lawaasin baatila leeyahay isaguna waa baatil shayga xaqa ah lawaasimtiisuna waa xaq marka wuxuu ku ilsaaminayaa nimanka ilaahay sifaadkiisa inkiray inkiraadda ay sifaadka inkireen waxyaalaha ka dhalan kare ee ka laasimi kare ee khatarta ah ayuu ku laasiminayaa marka waxa loo yaqaano laaimulmadhab laasimulmadhab baa la yidhaahdaa marka marba haddii madhabkaagi iyo waxaad qaadatay iyo fikirkaad qabto uu lawaasim baatila yeesho waxay ku tusaysaa isaguna baailyah isaguna inuu baail yahay tiibuu marka ilsaamaadkiibuu ku wada fa fii madhabikum buu marka yidhi madhabkiinna dhexdiisa oo ilaahay in hadalka loo diidoo la inkiro hadalkiisa ah fa fii madhabikum madhabkiinna dhexdiisa marka la fiiriyo waa waxaa ka laasimaya qad kaana wuxuu ahaa fii waqtin waqti dhexdii oo min alawqaati waqtiyada ka mid a laa yatakalamu midaan hadlin buu ahaa xataa khalaqa ilaa uu abuuray alkalaama hadalka ilaa uu abuuray soomayna dhihin ilaahay hadal ma leh hadalkan ilaahay loo tiirinayo qur-aanka iyo sunnadu u tiiriyeenna ilaahay makhluuqiisa qaar ka miduu ku dhex abuurayoo makhluuqaasaa ku hadlay soo saamuuna soo dhihin ayib taa waxaa ka laasimaya wakhti awqaadda ka mida in alla tabaaraka wa tacaala uusan hadli jirin ilaa uu hadalka abuuray hadalkan aad leedihiin makhluuq buu ku dhex abuuray oo makhluuqii baa ku hadlay ilaa uu abuuray hadalkaas alla ma hadli jirin baa ka dhalanaysa meesha madhabkiinna macna oo wakhti uusan ilaahay hadlinba uusan hadli karin ilaa hadal uu abuuray sidaasaa ka dhalanaysa fa fii madhabikum qad kaana inuu ahaabaa madhabkiinna dhexdiisa waxaa ahaaday qad kaana inuu ahaa alle fii waqtin oo min alawqaati waqhtiyada ka mida laa yatakalamu midaan hadlin xataa khalaqa ilaa uu abuuray alkalaama hadalka ayb taa haddii uu ka laazimay marka muxuu ahaayey eh, eh, eh, muxuu ahaayey wax baatilkaa ka laazimay madhabkiinna iyo muctaqadkiinna waxaa marka ka dhalanaya in ilaahay iyo addoommadiisa iyo bini aadamka aad isku shabahdeen wakadalika kaa hore xaalu la mid yahay banu aadam ibnu aadamku kaanuu waxay ahaayeen laa yatakallamuuna kuwa aan hadlin xataa khalaqa allaahu ilaa ilaahay abuuray lahum iyaga kalaaman hadal u abuuray aadamuhu waxay ahaayeen kuwa aan hadlinoo hadal aqoonin ilaa ilaahay hadal u abuuray waqad jamactum waxaa meeshaa ka muuqda marka alle wakhti uusan hadli jirin ayaa jira madhabkiinnay ka dhalatay iyay ka laasimtay ilaa uu hadalka abuuray aadamihii baad ku shabbahdeeno aadamuhu mar waxaa jiray uusan hadli karin ilaa ilaahay hadal u abuuray oo uu ka dhigay mid hadli kara soo ma bimacnaa bini aadamku markuu dhasho ma hadli yaqaano soo ma allah tabaaraka wa tacaala baa wuxuu siinayaa xubnihii iyo awooddu ku hadli lahaa hadalkiisa mar dambaa loo abuuray marka ama aadamihii asalka aha ka dhig ama bini aadamkaba ka dhig mid walba hadalkiisu wakhti baa la abuuray soo ma marka allah tabaaraka wa tacaala iyo aadamihii baad isku shabahdeen oo madhabkiinna waxaa ka dhalanaya alle iyo makhluuqiisii inaad isku mid ka dhigteen waqad jamactum marka waxaad kulmiseen bayna kufrin wa tashbiihin gaalnimo iyo ilaahay oo khalqigiisii aad ku shabahdeen labadaasaad kulmiseen waay ayib xaggee gaalnimadu ka dhalatay gaalnimadu waxay ka dhalatay ilaahay oo sifaadkiisa loo diida waa gaalnimo nusuusta ku soo aroortay ood inkirteen waa gaalnimo tashbiihuna waa kaa uu soo caddeeyo allihii khalqigiisana waa isku ekaysiiseen iyaduna waa gaalnimo kale waa saas way macnaha marka kufrigu waa inkaaru sifaat iyo nusuusta ku soo aroortay oo la diido ama la taxriifiyo waa gaalnimo tashbiihuna waa ka aan soo tilmaannay wa tacaala allaahu alla wuxuu ka saramaray can haadihi sifati sifada iyada abuu alla ka saramaray waa sifadee sifada ah inuu addoommadiisa shabaho soomaa muusan hadli jirin ilaa uu hadalka abuuray bini aadamkiina muusan hadli jirin ilaa hadalka ilaahay uu abuuray soo ilaahay addoommadiisa miyaysan isku shabihin nooc tashbiiha iyo sifada ilaahay iyo khalqigiisa aad isaga shabahdeen ilaahay waa ka sarreeyaa inuu addoommadiisa shabaho saas way macnaa bal naquulu waxaan leenahay annagu haddaan nahay ahlu sunnihii waxaan leenahoon ictiqaadsannahon qabnaa ina allaha alle lam yazal kamuusan zuulin mutakaliman inuu yahay mid hadlaya idaa shaaa markuu doono weligiibaa rabbi tabaaraka wa tacaala asalan intuu jiray jiritaankiisu waa midaan bilow lahayn sidoo kale intuu jirayba rabbi tabaaraka wa tacaala wuu hadli jiray lam yazal kamuusan zuulin weligii mutakalliman inuu yahay mid hadlaya idaa shaa markuu doono laakiin hadalkiisu muxuu ku xidhan yahay mashiicadiisuu ku xidhan yahay markuu doonuu hadli rabbi tabaaraka watacaala wax bilowdayna ma wax meel ka soo bilowday ma ah rabbi tabaaraka watacaala sifadaa waa lahaa walaa naquulu dhihi mayno innahu isagu alle kaana wuu ahaan jiray walxaal laa yatakalamu uusan hadlaynin xataa khalaqa ilaa uu abuuray alkalaama hadalka dhihi mayno wakhti waxaa jiray alle uu jiray hase ahaatee uusan hadlaynin ilaa uu abuuray hadalka abuuray yacnii wakhti ilaahay sifatulkalaam uusan lahayn kadibna uu dib hadalka ka abuuray ayaa alle uu jiri jiray dhihi mayno waa waase iyagu leeyihin soo ma soo mayna dhihi bimacnaa mar danbuu hadalka abuuray waxaa ka dhalanaya inuu jirtay waqti uusan rabbi tabaaraka wa tacaala uusan hadli jirin taa dhihi mayno wey macna walaa naquulu dhihi mayno mana ictiqaadaynayno wey innahu alle kaana wuu ahaan jiray kaanada waa taamo wey macna kaana wuu ahaan jiray wuu jiri jiray wa walxaal laa yatakallamu uusan hadlayn isagoon hadlaynin buu jiri jiray oon sifada hadalka ku sifaysnayn buu jiri jiray dhihi mayno xataa khalaqa ilaa uu abuuray alkalaama hadalka ilaa uu abuuray ayuu jiri jiray isagoon hadlaynin arintaa ictiqaadin mayno kuna hadli mayno w man idinku dhahdeen yani wax weyaan muctaqadkoodiiy madhabkooda saas walaa naquulu sidoo kale dhihi mayno innahu alle qad kaana wuu ahaan jiray qad kaana wuu ahaa oo wuu jiri jiray laa yaclamu xaalusan waxba ogayn xataa khalaqa ilaa uu abuuray cilman cilmi abuuray fa calima markaasuu ogaaday yani macnaha waxa weeyaan sifaadka alle hadday yidhaahdaan waa makhluuq maxaa ka dhalanaya maxaa ka laasimaya waxaa ka laasimaya sifaadkani mar hadday makhluuq yihiin makhluuqu xilli bilowday xilli baa la keenoo la sameeyey soo xilli dambaa makhluuqa la sameeyey ifaadka ama sifat lcilmi ha noqdo ama sifat lkalaam ha noqdo ama sifat lqudra ha noqdo sifaad karoo dhan soo makhluuq mayna ka dhigin maxaa ka laasimaya marka wakhti dambey bilowdeen soo maa ayb hadday wakhti dambe bilowdeen intii ka horraysay oo aan la abuurin sifaadkan alle muxuu ahaa waay abcan sifaadkan muuna ku sifaysnayn waay hadduuna ku sifaysnaynna ifaadka cagsigood buu ku sifaysnaa wa saasaa ka laaimaysa sifadan haddaad diiddo sifadan cagsigeedaa markaa ka laazimaysa inaad ogolaato markaad tidhaahdo qudra ma laha maxaa ka laaimaya cajzi baa ka laaimaya soo ma markaad tidhaahdo hadal ma leh waxaa ka laazimaysa hadal la'aan baa ka laazimaysa markaad tidhaahdo cilmi ma laha maxaa ka laaimaya ya jahli baa ka laasimaya sooma ma marka markaad tidhahdeen sifaatkan dib baa laga abuuray intaan la abuurin sifaatkaa cagsigood baad ilaahay ku sheegaysaan waa ood ku tilmaamaysaan macnahaasuu wadaa ayb walaa naquulu dhihi mayno innahu alle qad kaana wuu ahaa wuu jiray laa yaclamu xaasuusan waxba garanayn xataa khalaqa ilaa uu abuuray cilman cilmi ilaa uu abuuray oo facalima uu ka ogaaday yacni ilaa uu cilmiga ka abuuray oo markaa uu cilmi yeeshay ya yuu jiri jiray isagoon waxba garanaynin dhimayno ah, ilan iyagaa sidaa le soomaa sifaadka ay diideen baa ka laasimaysa sifatulcilmi markay yidhahdaan waa makhluuq waxaa ka laasimaysa alla wuu jiri jiray asaga oo aan cilmi lahayn ilaa uu cilmiga abuuray soo saa kama laasimayso taa anagu dhihi mayno marka ayb walaa naquulu dhihi mayno waa sifo saddexaad innahu alle qad kaana wuu ahaan jiray wuu jiray walxaal laa qudrata wax awooda lahu isagu uusan u sugnaanin oo sifatulqudra uusan lahayn xataa khalaqa ilaa uu abuuray linafsihi naftiisa alqudrata ilaa qudrada uu abuuray sifatulqudra haddana laga hadlayo dhihi mayno ilaahay awood wuu jiri jiray isagoon awood lahayn ilaa uu awooda dibka ka abuuray dhihi mayno waa ayagu taqriiban sidaa mayna toos u dhihin laakiin wuxuu ka laazimayaa ya hadalkooduu ka laazimaya ayagu maxay dhaheen sifaatka waa la abuuray sooma mana laha ilaahay maxaa ka laazimaya waxaa ka laazimaya inuu alla jiray isagoon sifaatkan ku tilmaanayn sifatu lqudra ku tilmaanayn sifatu lcilmi ku tilmaanayn sifatu lkalaam aan ku tilmaanayn isagoon sifaatkan ku tilmaanayn oon lahayn ayuu jiri jiray ayib sifaatkana dib buu ka abuuray ayib xilligaas sifaatka intuusan abuurin ahaa muxuu ku sifaysnaa waa hadalkiina waxaa ka laasimaya inuu ku sifaysnaa sifaatkan cagsigood saas way macnaha waa ilzaam waa ilzaam weeyo madaahibta marka laga hadlayo waxa qowlkaaga ka laasimayaa lagugu ilzaaminaya marka lagugu ilzaamiyo ama taltazim haddaad laasimtood ogolaatana waad qabtaa hadii aad tidhaahdoba waxaana ka laasimaya madhabkayga iyo qowlkayga ma qabo marka way kaa qarsoontay ka noqo marka saas way yani laazimu lmadhab markay ka hadlayaan bay u kala qaadaan hal laazimu lmadhab yani madhab am laysa bimadhab am fiihi tafsiil mas'aladaa wey macana marka wuu ku ilzaaminaya war madhabkiinna waxaanaa ka dhalanaye oo lawaasimtan baadilkaabaa ka dhalanaysee waa madhab baaila ka noqda w man ayb walaa naquulu dhihi mayno inahu qad kaana wuu jiray walxaal la qudrata lahu isagoon awood lahayn buu jiri jiray dhihi mayno xataa khalaqa ilaa uu abuuray linafsihi naftiisa alqudrata awoodda uu abuuray walaa naquulu sidoo kale dhihi mayno inahu alle qad kaana wuu jiri jiray inahu alle kaana wuu jiri jiray qad kaana xaal uu ahaa walaa nuura lahu isagoo nuur lahayn ah, isagoo nuur ku sifaysnayn oo sifadaa nuurka aan lahayn buu alla jiri jirayna dhihi mayno xataa khalaqa ilaa uu abuuray linafsihi naftiisa nuura nuur uu abuuray ah, ilahay sifaadkiisa waxaa ka mid sifatu nuur buu ka wada soo ma ah, nuurkaasi alla tabaaraka watacaala uu ku sifaysan yahay waa sifa dib laga abuuraad dhahdeen waa makhluuq ayib maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanayaa alle wuu jiray isagoo nuur lahayn annagu marka taa dhihi mayno alle wuu jiray isagoo nuur lahayn oon ku sifaysnayn ilaa uu nuurka abuuray saasaa ka dhalanaya madhabkiinna annaguna taa dhihi mayno man ayb walaa naquulu dhihi mayno inahu alle inahu amar yashaaniya kaana ama inahu alle kaana wuu jiray qad kaana xaalu ahaa markaa uu jiray walxaal laa nuura nuur uusan u sugnaanin lahu isaga xataa khalaqa ilaa uu abuuray linafsihi naftiisa nuuran uu abuuray walaa naquulu sidoo kale dhihi mayno innahu alle qad kaana wuu jiri jiray walxaal laa cadamata wax weyni ah lahu isaga uusan u sugnaanin xataa khalaqahu ilaa uu cadamada abuuray linafsihi naftiisa xataa khalaqa ilaa uu abuuray linafsihi naftiisa cadamatan uu weyni uu abuuray ilaahay sifaadkiisa oo cadamo ka mid ma waalcaliyu alcaiim alcaiim waa ismi ismiga maxaa ka laasimaya sifa ku jir soo maha yatadaman sifa sifadaasoo ah sifatulcadama marka haddaad tidhaahdaan ilaahay cadiim laguma sheegi karo cadamo laguma tilmaami karo cadamadu waa makhluuq waxaa ka laasimaysa alla wuu jiri jiray isagoona cadamo ku sifaysnayn kadibna cadamadaa dib laga abuuray annagu warkaa dhihi mayno way ayb walaa naquulu dhihi mayno inahu isagu qad kaana wuu ahaa oo wuu jiri jiray walxaal laa cadamata isagoo uusan weyni lahu isaga aysan u sugnaanin xataa khalaqahu ilaa uu cadamadii abuuray linafsihi naftiisa uu abuuray cadamatan uu abuuray ayb taana dhihi mayno w man almuhim imaamku wuxuu ka wadaa qoladaa nufaada dhowr dhinacba yuu kaga ilaaminaya ilzaamaad buu ku keenaya mar waxaynu soo marnay war madhabkiina waxaa ka dhalanaya ilaahay ood asnaamtii ku shabbahdeen maxaa yeele aslaamtaan hadlin ya aslaamtaan hadlinoo sifaatkan lahayn mar kale oo halkan ah wuxuu ku shabahayaa haddaad tidhaahdaan ilaahay sifaatkan ma lahaan jirine dib buu ka abuuray oo sifatulkalaam gooni ahaan waxaad ku shabahdeen aadamihii baad ku shabahdeen oo aadamaha waqti uusan hadlin leh ilaa hadalka loo abuuray marka aadamihii baad marna ku shabaha markii horena wuxuu yidhi asnaamtii baad ku shabahdeen iyo jamaadaadka haddana wuxuu leeyahay mar kale waxaa ka dhalanaya hadalkiinna inaad ilaahay aadamaha isku shabahdeen baa ka dhalanaya saas wey macna oo madhabkani sidaa wey saas daraaddeed baa waxaad kulunsateen gaalnimo iyo tashbiih baad kulansateen fa qaalat iljahmiyatu jahmiyadii waxay marka lamaa wasafna allaha markaan ilaahay ku sifaynay bi haadihi sifaati sifaatkan markaan ku sifaynay markaan nidhi ilaahay cilmi buu leeyay oo qudru leeyay oo kalaam buu leeyay oo cilmi buu leeyay oo basar buu leeyay oo markaan ilaahay sifaadkiisaa u sugnay ayay jahmiyadii waxay yidhaahdeen in zacamtum haddaad sheegataan anna allaaha alle iyo wa nuurahu nuurkiis wallaaha alle iyo wa qudratahu qudradiisa wallaaha alle iyo wa cadamatahu weynidiisa haddaad saa laba ilaahay oo wax ku lammaan yihiin oo la socdaanuun haddaad ku garab wadaan faqad qultu markaa waa dhahdeen biqowlinasaara kristanka hadalkiisii baad ku hadasheen waa xiina goortii zacamuu ay sheegteen nasaaradu anna allaha alle lam yazal inuusan ka zuulin wa nuuruhu iyo nuurkiisu walam yazal kamuusan zuulin wa qudratuhu iyo qudradiisa halkaas waxa weeye shubahaadka shaydaanku uu quluubta u geliyay ee sifaadka ay ku inkireen baa waxaa ka mida war haddaynu sifaadka ilaahay sugno oon ilaahay sifo u sugnaayay waxaa ka laasimaya tacadud baa ka dhalanaya tacadud maxay tahay alla waa mid soo maa alla waa mid waa laysla ogolyahay haddaynu sifo sugno marka oon idhaahno ilaahay cilmigiisa qudradiisa cadamadiisa oon haddana ka dhigno weligood inay soo jireen waxaa meeshaa ka dhalanaya ilaahay iyo shay kale inaynu labadaba dhahno way soo jireen cilmigii waxay ka dhigeen shay gooni ah qudradii waxay ka dhigeen shay gooni ah nuurkii waxay ka dhigeen shay gooni ah marka waxaa ka dhalanaysa ilaahay iyo wax kale oo weligood soo wada jiray waxaanan isla ogol lahay ilaahay keligii baa soo jiray soo ma makhluuqaadkuna xilli bay bilowdeen marka sifaadkii sugidooda waxaa ka dhalanaysa dheheen tacadud ilaahay mid ahaa inuu laba noqdo oo saddex noqdo oo afar noqdo tiraa ka dhalanaysa soo maadaama tacadud ka laasimayo waxdaaniyadii keliyeelidda allana laysla ogol yahay tacadudkaasi suusan meesha u soo gelin adeer sifaatkan ha la inkiro meesha ka saara maxay tahay cadamadan iyo qudradan iyo cilmigan aad meesha ku waddaan midaas wey manaa wuxuu ka hadlay ayb wuu radin wuxuu yidhi marka faqaalat iljahmiyatu waxay yidhahdeen lamaa wasafna bihadihi sifaat markaan ifaatkaa lamaa wasafna allaha markaan ilaahay ku sifaynay bihadihi sifaati sifaatkan iyagaa markaan ku sifaynay ayay waxay jahmiyadu in zacamtum haddaad sheegataan anna allaha alle iyo wa nuurahu nuurkiisa iirsada ifadii iyo alle bay laba ka kala dhigeen soo maaret alle iyo nuurkiisa way soo jireen dheh wallaha alle iyo haddaad sheegataan iyo wa qudratahu qudradiisa oo garab socoto wallaha alle iyo wa cadamatahu weynidiisa oo iyadana gooni ah faqad qultum markaa waxaad tidhahdeen biqowli nasaara nasaara hadalkeedii oo kalead tidhaahdeen xiina goortii zacamuu ay sheegteen nasaaro ay sheegteen iyo kirishtan anna allaha alle lam yazal inuusan ka zuulin wa nuuruhu nuurkiisuna ma zuulino weligii waa soo jiri jira walam yazal kamuusan zuulin alle wa qudratu iyo qudradiisu nasaara waxay isgarab dhigtay alle iyo waxyaalo kaleo weligood soo jiray hadalkii nasaaraad marka ku dhacdeen qulnaa markaasaana waxaanu ugu jawaabnay laa naquulu dhihi mayno ina allaha alle lam yazal kamuusan zuulin wa qudratuu iyo qudradiisu dhihi mayno walam yazal kamuusan zuulin wa nuuruhu iyo nuurkiis oo hadalka nasaaro ah hadalka aad kristan ka sheegteen iyo nasaarada maanaan dhihin wey mana dhahayno ma qabno walaakin naquulu waxaansan leenahay lam yazal alle kamuusan zuulin biqudratihi sifadiisaa qudrada inuu ku sifaysan yahay kamuusan zuulin wa nuurihi nuurkiisaa inuu ku yahay weligii kamuusan zuulin isagiiyo nuurkiisaa wuu ku sifaysan yahay laa mataa qadara dhihi mayno goorta uu ilaahay uu awooday goortuu awood yeeshay walaa kayfa qadara iyo seebuu awooda u yeeshay midna dhihi maynaba ah, mata qadara goortuu awooday iyo wa kayfa qadara seebuu u awooday midna dhihi mayno laakiin maxaan leenahay macnaheedu wax weeyaan ayagu waxay ka dhigeen allah oo sifaatkan iska leh iyo sifaadkiisiibay laba ka kala dhigeen markaasaa waxay ka dhigeen allah in la garab dhigay makhluuqaad ah, ilaan sifaatkii makhluuqaad ka dhigeen soo war markaad tidhaahdaan ilaahay iyo ilmigiisa cilmigiina ayagu makhluuq ka rumaysan yihiin allah weligood weligii waxbaa la soo jiray makhluuq baa soo jiray ilaahay jiritaankiisa intuu jirayna makhluuq baa la soo jiray baad wadaan wa waana krishtan warkiisii wa markaasuu wuxu uhi annagu saamaana dheh ee waxaanu leenahay ilaahay muusan zuulin weligii wuu soo jiray sifaadkiisuna weligii wuu ku sifaysnaa sifaadkani marka aad wax madax bannaan ka dhigteen waa allah tabaaraka wa tacaala tilmaantiisa waa intuu jirayna tilmaantiisu waa la jirtay soo ma tilmaantiisuna makhluuq ma ahee waa sifatiisa soo ma sifatiisa waay marka lam yazal kamuusan zuulin biqudratihi qudradiisa inuu ku sifaysan wa nuurihi nuurkiisa inuu ku sifaysan yahay kamuusan zuulin waa soo jira weligii sifaadkaasina waa la soo jiran ayagoo sifaad u ahe aynan ahayn makhluuq ka madax bannaan oo gooni aysan ahayn ayb laa mataa qadara dhihi mayno laa qadara oo daalka la shido yuu idiin qorayaa baan u malaynaya soo maa shid eh? ma aniga shad buu ii qoray waa khalad laa mataa qadara ayagu soomayna dhihin awoodda alle soo hadalkooda kama laasimaynin qadarku maadaama uu makhluuq yahay awooddu maadaama ay makhluuq tahay dib laga abuuray soomayna dhihin sifaadkao dhan ayb annagu dhihi mayno mataa goorma xilli baa ilaahay qadarkii awoodiisa la abuuray dhihi mayno sidaasaa loo abuurayna dhihi mayno mataana dhihi mayno kayfana dhihi mayno wuxuu ka wadaa ilaahay sifaadkiisa tabaaraka wa tacaala waxaa ka nasahan ama laga ilaalinayaa kayf ah, cilmigiisa qudradiisa ya cadamadiisa istiwihiisa nusuulkiisa kayf la dhihi maayo soo maa qaabkee sidee la dhihi maayo lanna alkayfu alkayfu hayru macluum wa alkayfu hayru macluum ilaahay sifaadkiisa qaabkay u yaallaan iyo kayfiyadooda addoommada looma sheegin lamana tusin waatan soo tilmaannayoo kayfiyada iyo qaabka sifadu u taalana waxay tabac u tahay daatada markaad garato daatada rabbi tabaaraka wa tacaala maynaan arkin ya ifaadkiisa unbuu ilahay noo sheegay makhluuqaadkiisana waana tusay laakiin daatadiisa maynaan arkin ifaadka kayfiyadii qaabkay u yaallaanna daataday racsan sooma lilahi almaalu laclaa makhluuqa u imow sidaad u fahamta macnaha ilaahay khalqigiisu isma shabahaane laakiin miaal taqriibi ah maalan nin haddaad tidhaahdo maalan gacanta maroodiga gacanta maroodiga weligaa iyo allahana aadan maroodi arkin sawirna kamaadan taabannin lagumana sheegin gacan maroodi si ay u taallo mayaad soo saari kartaa maroodi maada arkin sawirkiisana ma arkin lagumana sifayn oo laguma sheegin qaabkay u taalo waxaa lagu yidhi maroodigu gacan buu leeyahy miyaad garan kartaa kayfiyadii qaabkay gacantaasi u taallo ma garan kartid soo ma leanna maadan arkin waxaad aragtay oo ay shabbahdo u egtaho lagu yidhaahdo tanoo kalena ma jiro lagumana sifaynin intaa mid baa lagu garan karaa shayga kayfiyadiisa ama waa inaad aragto ama mid u eegood uga qiyaas qaadato waa inaad aragto ama waa in laguu sharxoo laguu sifeeyo saddexdaa mid baa kayfiyada lagu garta saddexdaa midna ma hayno marka soo ma marka daatada rabbi tabaaraka wa tacaala maadaama kayfiyadeeda aynaan garanaynin sifaadka kayfiyadoodana ma keeni karo walaa kayf marka mataana de ilaahay wakhti uu bilowday ma jiro sifaadkiisuna wakhti ay bilowdeen ma jiro weligii wuu soo jiray waana jiri doonaa sifaadkiisuna waa la jireen wayna la jiri doonaan tilmaan uu leeyahay wa ya sifo iyo mawsuufkeeduna waa isla jiraan sooma adiga inta aad jirto sifadaadana waad leedahay makhluuq baa toode waxbaa iska kaa badeli alliya makhluuqiis isku mid laakiin inta aad jirto sifadaadana waad leedahay markaad tagtana sifadaadu waa tagtay sooma tilmaantaadu tagtay sidaas weeyaan laa mataa qadara walaa kayfa qadara dhihi laakiin waxaan leenahay ilaahay qudradiisa iyo nuurkiisa iyo sifaadkiisa weligii wuu lahaa wax kala go'an oo la kala qaado oo laba laga dhigo ama saddex laga dhigana ma aha saas way macana fa waxay yidhahdeen laa takuunuuna ahaan maysaan muwaxidiina kuwa ilaahay keli yeela ahaan maysaan abaddan weligiin xataa taquuluu ilaa aad ka dhahdaan qad kaana allaahu allaa jiri jiray walaa shaya walxaal laa shaya aysan waxba jirin wax makhluuqa isagoo uusan jirin buu ilaahay jiri jiray ilaa aad dhahdaan muwaxidiinba ma tihiina gaalaatihin yacni alle wuxuu jiri jiray xilli aan wax makhluuqa jirin oo keligii uu yahay ilaa aad qirtaan arrintaa iyadoo sida aad u qirtaan muwaxidiinba noqon maysaan saasay dheh ayib haddii la yidhaahda ilaahay weligii waa jiray makhluuq weligii sii jiray baana jiray isaguna weligii jiri jiray bimacnaa mas'aladaa iyadaa gaalnimay keenaysaa bay ayb maxay wadaan marka iyagu ilaan ahlu sunnuhu maba aynan dhihinba shay baa weligii ilaahay la jiri jiray mayna dhihin laakiin maxay dhaheen sifaadkiisuu weligii lahaan jiray qoladanna maxay wataan sifaadkiibaa waxay ka dhigayaan ya makhluuq alle ka madax bannaan sifo u ahayn marka waxay leeyihiin haddaad ilaahay sifaad u sugtaan sifaadkuna annagu waxaan rumaysannahay waa makhluuq ifaadkii allana aad leediin weligood way jiri jireen waxaa ka dhalanaysa inaad tidhaahdaan kaana allaahu wa macahu shay ilaahay waa jiri jiray weligiina waxbaa garab ooli jiroo la jiri jiray taasaa ka dhalanaysa leeyihin markaana muwaxidiin noqon maysaan fa qaaluu waxay dhahdeen laa takuunuuna ahaan maysaan muwaxidiina abaddan noqon maysaan xataa taquuluu ilaa ka dhahdaan qad kaana allaahu alla waa jiri jiray walxaal laa shaya wax makhluuqa uusan jirin faqulnaa waxaanu nidhi jawaabtu waxa weye naxnu anagu naquulu waxaan leenahay qad kaana allaahu alla waa jiri jiray walxaal laa shaya waxba uusan jirin wax makhluuqa isagoon jirin ayuu alla jiri jiray makhluuqu bilow buu leeyahay allase bilow ma leh soo maa taa waannu leenahay walaakiin idaa qulnaa markaan idhaahno ina allaha alle lam yazal kamuusan zuulin bisifaatihi sifaatkiisa iyo tilmaamihiisa muusan ka zuulin kullihaa dhammaanteed markaannu sidaan idhaahno alaysa miyuusan ahayn innamaa nasifu inaan sifaynayno uun ilaahan ilaah waaxidan oo mid ah bijamiici sifaatihi sifaatkiisoo dhan aan ku sifaynayno soomaa markaan idhaahno allaa jira waa mid sifaatkiisii iyo tilmaamuhu sheegtay baana ku sifaynaynaa nebigiisuna u sheegay miyaanaan hal ilaah uun sifaynayno sheegaynin waa xaggee baa midka labaad ka yimid balaayada xaggee idinka gashay yaa ka labaadeed waddaaneed leedihiin aad muxuuha shayga ku haysaan xaggee ka yimid xaggeed nagaga laasimiseen waay ilaan hadalkanaga kama laasimayso muctaqadkanagana kama laasimayso alla wuu jiray intuu jirana sifaadkiisu waa la jira wuu ku tilmaannaa xaggeed ka dhex aragteenoo inaan leenahay ilaahay makhluuq baa weligii la jiri jiray xaggee bay ka soo baxday waa kama laazimayso madhabkanagiyo muxuu ahaaynwaxaan qabnay walaakin idaa qulnaa markaanu nidhaahno in allaha alle yazal kamuusan suulin bisifaatihi kama zuulin kullihaa dhammaanteed alaysa miyuusan ahayn inamaa nasifu inaan sifaynayno uun ilaahan ilaah inaan sifaynayno waaxidan oo mid ah oo aan laba ahayn bijamiici ifaatihi sifaatkiisao dhan inaan ku sifaynayno sooma aha waa mid laakiin ifaatkiisi baan ku sifaynayna tilmaamihiisii uusa siiyey baan siinayna tii rasuulkiisu ku tilmaamay oo khalqiga ugu aqoon badan baannu ku tilmaamaynaa taaun sooma hal ilaah baan sifaynayna ee laba meesha kuma jiraan xaggeed ka keentaan marka inaad nagu laasimisaan yani shay kalead ilaahay ku garab wadaan wa wadarabnaa waanu qadarnay marka tusaaluu u samaynaya yacni dadka inta caqliga leh ee falsafadooda iyo waxooda aan dhex gelin ee fitrada iyo caqliga saliimkaa ah leh miaal ay wax ku fahmi karaan ayuu imaamku u keenaya laba miaal oo shayga iyo sifaadkiisu inaysan laba shay kale ahayn mid ay yihiin ayuu laba tusaale u keenay wa darabnaa waanu samaynay oo waan qadarnay lahum iyaga fii daalika arrinkaa waxaan u samaynay maalan tusaalaan u samaynay ya tusaale iyo wax ku garan karaan ayaanu u samaynay muxuu yahay faqulnaa waxaanu nidhi ahbiruunaa nooga warrama an haadihi اnaklati bal geedkan timirtaa nooga warrama alaysa miyuusan ahayn laha geedka timirta miyuusan u ahayn jidcun jirid sal miyuusan lahayn wa karabun iyo karab wa liifun iyo liif wa sacafun iyo sacaf wa khuusun iyo khuus wa jummaarun iyo jummaar intaasoo dhanba soo geedka timirti ma lah jawaabtu waxa wasmuhaa magaceeduna ismu shayin shay magaciisoomaa waaxidin oo mid ah oo timir baa laysku dhahaa wa summiyat waxaa lagu magacaabay nakhlatan timir baa lagu magacaabay bijamiici sifaatiha sifaadkeedoo dhan iyadoo wadataa haddana ya timir keliya la wada yidhaahdayo isku yihi fakadalika sidaasoo kale ayuu allaahu alle ahaaday oo isaga iyo sifaadkiisu waa mida laba maah walahu asaga keligii buuna u sugnaaday almathalu tusaalaha iyo sifada alaclaa ee ugu sarraysa sifaadka ugu sarreey isagaa leh bijamiici sifaatihi sifaadkiisa dhammaantoodna mathalulaclaa buu leeyahay ilaahun weye ilaah waaxidun oo mid ah macnaa wuxuu ka wadaa geedka timirta ah noocyo kala gedisan buu leeyahy sal buu leeyahy jidcun waa jiridda maxaa ku xiga karabun karabun waa mufradu akraab akraabtana waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa alaslu alcariid lisacfi aw lisacaf idaa yabisa geedka timirta ah laamihiisa laamo iyo caleemu leeyahy laakiin caleentiisu waa laan adag sooma markay laantu sidaa u baxdo ayaa waxaa dhinacyaheeda ka baxaya caleemo sooma taa waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaayey laamahan dhinacyaha u baxaya sacaf baa la yidhaahdaa waa kaa soo socda waa laamahan marka dhinacyaha u baxayee sacafka ah middan ay ku fadhiyaan laantan ay ku fadhiyaan salkeeda markuu ingego ayaa la yidhaahdaa karab la yidhaahda soo ma yani geedka timirta iyo iyo geedka naarijiinta iyo soo isku mid maaha qumbaha markay baxaan geedaha kale waxay kaga duusan yihiin geedaha kale caleentoodu way jilicsan tahay laakiin ayaga caleentoodu waa laan oo kale way adag way soo laantaasi laamaha dhinacyaha u baxaya waxay ku fadhiyaan laan kaloo weyn oo ka adag bay ku fadhiyaan laantaa ay ku fadhiyaan salkeedu markuu ingego ayaa waxaa la yidhaahdaa karab la yidhaahda ma la fahmo ayib marka karab bay leedahay waliifuna way leedahay liifkaana waxaa la yidhaahdaa geedka timirta ah qubkiisa ya oo sacafka hadda aan soo tilmaanay laamaha laamaha salkooda geedkii timirtaa baa ku yaalla geedka timirta ah qub buu leeyahay qubbaa jira yani wax weeyaan sidii maalan muxuu ahaayey geedaha kale waxay yeeshaan wax la yidhaahdo maxay ahayde ya waxa laga diro maxay maydhaxdoo kale maydhax baa laga diraa soo maa geedka timirta marka maydhax laga diiro ma laha laakiin wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay qub buu leeyahay qubka jiridda korkeeda saaran iyo laamaha saaran ee la daadiyo ee mar xadhig laga samaysto mar waxyaalo badan baa loo isticmaalaa kaasaa waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeyaan liif la yidhahda liifku waxay yidhahdaan waa qishru nakhli alladii yujaawiru sacaf waa qubka timirta geetimiraka qubkiisa kore oo la dariska ah sacafka soo socda sacafka yani laantu markay soo baxdo meeshay ka soo baxayso oo jirridii ah ama laantii weynayd ah qubka ka koreeyee faydma ama la faydo ama la dhilo kaasaa waxaa la yidhaahdaa eh, liif la yidhahda wa sacafun sacafka waxaa la yidhahdaa waa laantii yarta ahayd ee caleen ahaantaa baa la yidhahdaa laanta yarta ah ee caleen ahaanteen hadda tilmaamaynee dhinacyaha u baxaysa taasaa sacaf la yidhahda khuuskuna iyaduna waa kaasuu ku dhow yahayo waa isla caleenta waa jummaarkana waxaa la yidhaahdaa waa beerka ah, timirta geed timireedku beer buu beerkiisa gudaha ku jira ee wadna ahaanta u ana waxaa la yidhahdaa jumar baa la yidhahda waa la cunaa waxyaalo badan baa loo isticmaala marka waa qaybaha uu ka kooban yahay geedka timirtaah waa jiriddii waa caleentii waa caleentu laantay ku fadhiday waa qubkii waa beerkii intaasuu sheegaya intaasuu kala sheegaya macna ayb iyadoo geedka timirta marka intaasoo kala gedisan leh ayaa haddana maxay leedahay ya wasmuhaa magaceedu ismu shayun waaxidun waa hal shay ismu shayin shay magicii way waaxidun oo mid ah markaad sheegayso geedka timirta maxaad leedahay ya nakhlun baad leedahay ya dhihi maysid nakhlun iyo jidcun iyo karabun iyo liifun iyo sacafun iyo khuusun iyo jummaarun waxaasad noo tirinaysa maya waxaad leedaha nahlun nahlun mar haddaad tidhaahdo maxaa la fahmay ya intaa la sheegay oo dhan ayaday ka tirsan yihin ya waa uun qaybo iyadu ay leedahay waana hal magac bay leeyahay wa nakhlatan baa lagu magacaabay bijamiici sifaatiha sifaadkeedaa dhoon iyadoo wadata ayay nakhla haddana isla tahay hal magac bay wada leedahay fakadalika allah alla tabaaraka wa tacaala iyadu waxay ku kala gedsan yihiin timirtu sifaadkeedan la siiyey waa qaybo ka mida ah. waa ajzaa ama abcaad waa qaybo ka mida ah waa laakiin ilaahay qaybo ma leh soo ma iyo ajzaa laguma sifeeyo laakiin waxaa la yidhaahdaa sifaadkiisaa la siiyaa sifaatka rabbi tabaaraka wa tacaala kuwa makhluuqa ma shabahaan sidaas daraaddeed abcaad iyo ajzaa oo kale lagama cabiri karo laakiin siduu qur-aanku ka cabiray sifaat baa la dhihi soo ma fakadaalika sidaasoo kaleu alle allahu alle ahaaday si aan loo fahmin marka imaamku inuu ilaah iyo khalqigiisa isku shabahayo oo shubhadaasi dadka qaarkood ama yani muqridiintusaysan halkaa uga wuxuu daba dhigay walahu lmalu lclaa saasay macnaha saasay culimmadu isticmaalaanoo marka ilaahay sifaadkiisa fahamka loo soo dhowaynayo oo addoommadu waxay yaqaanaan ama arki jireen waxoogaa fahamka loogu soo dhowaynayo waxaa la isticmaalaa lilaahi almahalu laclaa ilaahay sifaadka u sarreeyuu leeyahay oo khalqigiisa marna ma shabaho laakiin miaalkan aan idiin keenay waxbaan idinku fahansiinaya ee alle iyo timir inaan isku shabahay maaha ya inaan idhi ilaahay geedkaa timirtuu su u yaalla ayuu allana u yaalla macnahaasi waa gaalnimaduu ka dagaalamaya saa fahmi si aadan saa ugu fahmi marka wuxuu daba dhigay walahu alla waxaa u sugnaaday almaalu sifada alaclaa ee ugu sarraysa ilaahay sifaatkiisu wax la shabihi kara maaha bijamiici sifaatihi sifaatkiisa dhammaantood ilaahun weeye waaxidun oo mid ah waa hal mid sifaadkiisoo dhanna waa ku tilmaamaya haddaad tidhaahdo miaalka iisoo dhoweena geedkaa baan kuugu wa ayb laa naquulu dhihi mayno innahu alle qad kaana wuxuu ahaa oo jiri jiray fii waqtin waqti dhexdii oo min alawqaati waqtiyada ka mid walaal walaa yaqdiru walxaal laa yaqdiru uusan awood lahayn xataa khalaqa ilaa uu abuuray lahu isaga qudratan awood uu u abuuray ilaa uu awood abuurtay wey wladii midka maxaanaan saa u dhahayn wladii midka laysa lahu aysan u laysa aysan u lahu isaga qudratun midka aan awoodi u sugnaanin huwa isagu caajizun waa caajis soo ma yacanii masaladiibuu dub ugu noqdo markaad ilaahay sifada u diido sifada cagsigeeda ayaa ka laasimaya inaad u sugto haddaad tidhaahdaan ilaahay xilli waxaa jiray uusan qudro lahayn ilaa qudrada uu dib ka abuuray haddaad qudro u diideen waxaa ka laasimaya cajzi baa ka laasimaya cajziga maxaa la yidhahdaa cajzigu waa awood la'aan karid la'aan waa kelimatulcajzi waa karid la'aan inaad shayga awood u weydo waa kala duwan alcajzu waalkasal kasalka waxaa la yidhaahdaa shaygii waad kari kartaa laakiin waad ka wahsanaysaa sooma kaa ka salba lakin waad kari kartaa haddaad u tilaabsato haddii aad u dhaqaaqdo awooddii waad leedahay laakiin adigoo awooddii le baad haddana yaad ka cagjiidaysaa ka wahsanaysaa ka salbaa la dhahda cajzigase maxaa la dhahaa asalahaan loo isticmaalaa awooddiisiiba malihid maba kari kartid marka haddaad tidhaahdaan ilaahay xilli waxaa jiray uusan qudro lahayn ilaa uu qudrada dib ka abuuray waxaa ka laasimaysa inuu ilaahay aad ku tilmaantaan inuu jiray xilli uusan awood lahayn oo uu caajis ahaa saasaa ka laaimaysa walaa naquulu dhihi mayno qad kaana alla wuu jiri jiray fii waqtin waqti dhexdii oo min alawqaati waqhtiyada ka mida walxaal laa yaclamu uusan cilmi lahayn xataa khalaqa ilaa uu abuuray lahu isagu isu abuuray cilman cilmi isugu abuuray oo facalima markaasuu ogaaday wladii midka laa yaclamu aan waxba garanaynin oon cilmiga lahayni huwa isagu jaahilun waa jaahil waa tii horoo kale haddaad tiraadaan cilmiga dib buu ka abuuray oo xilli waxaa jira isaguusan cilmi lahayn xilligaa waxaa ka laasimaysa inaad jahli ku sifayseen saasman xilligaa intaan cilmiga uusan abuurin bimacnaa jaahil buu ahaabaa ka laasimaysa hadalkiinna waa walaakin naquulu sidaa dhihi madhabka baailka lusuumka baailkabaa ka dhalanaya wy manaa walaakin naquulu waxaasan lam yazal kamuusan zuulin alle caaliman inuu yahay mid cilmi leh qaadiran inuu yahay mid awood leh laa mataag goorma dhihi mayno walaa kayfa kayfana dhihi mayno weligii intuu jiray cilmina waa ku sifaysnaa qudrana waa ku sifaysnaa nololna waa ku sifaysnaa maqalna waa ku sifaysnaa aragna waa ku sifaysnaa weligii sifaadkiisana waa ku sifaysnaa dhihi mayno mataa goor dambe walaa kayf qaabkaana dhihi mayno goor uu abuuray iyo qaab ay sifaadku leeyihiin midna dhihi mayno oo waa ka aamusanna taasi waa miaal oo miaalka koowaad wuxuu ku miaaliyey yaa geedka timirta ah isagoo mid ah buu haddana sifaad kala gedisan leeyahay soo ma labaad waa ka marka waqad sama allaahu alla wuxuu ku magacaabay rajulan nin kaafiran oo gaal ah ninkaasoo ismuhu magaciisa alwaliid ibnu lmuhiirata almakhzuumi la yidhaah waa khaalid waa aabbihii khaalid ibnu waliid aabbihii waa oo gaal aha gaalnimo ku dhintay ninkaas oo gaal ah magaciisana magacaa la dhihi jiray ayuu alle magacaabay fa markaas markaasu wuxuu yidhi alle ninkaa markuu ka hadlayay darnii buu alle yidhi tabaaraka wa tacaala darnii idaa aniga iyo waman khalaqtu cidda aan abuuray waxiidan isagoo keligiia ah. soo maa isagoo keligiia ah. maxaa lagu tilmaamay ninka inuu yahay waxiid ayb waxiidnimada ma waxaa laga wadaa sifaad ma lahayn maya sifaadkii isagoo leh baa haddana uu waxiid ahaa bimacnaa wuxuu ka wadaa sifaadkani ma diidayaan waxdaaniyada keligii weeye sifaadna wuu leeyahay tacadud kama dhalanayso maxaa ku tusaya alla ninkaa wuxuu ku tilmaamay waxiidan inuu yahay waqad kaana waxaana ahaa haada kani wuxuu ahaa alladii kaasoo samaahu llahu alla uu ku magacaabay waxiidan uu ku magacaabay kaana lahu waxaa u ahaa caynaani laba indhood wa udunaani laba dhagood baa u ahaa wa lisaanun carabna wuu lahaa wa shafataani laba bishimoodna way u ahaadeen wa yadaani laba gacmoodna way u ahaadeen wa rijlaani laba lugoodna way u ahaadeen wa jawaarixu iyo xubno kaiiratun oo fara badan kaiiratun oo fara badan qad samaahu llahu alla wuxuu ku magacaabay marka ninkaa waxiidan buu ku magacaabay bijamiici sifaatihi sifaatkiisaasoo dhan isagoo wata somaareg yaani waxay dhaheen soomayna dhihin ilaahay haddaad sifaat u sugtaan muwaxidiin noqon maysaan soomayna dhihin tii buu daba joogaa marka war ninkan markuu ilaahay waxiid ku magacaabay sifaat ma laha jawaabtu ilan bini aadam waa sooma markuu ilaahay waxiidka ku magacaabayo sifaad buu leeyahy dhaguu leeyahay indhuu leeyahay yani waxa weeye carab buu leeyahay bishimuu leeyahay gacmuu leeyahay luguu leeyahay tilmaamuu lahaa sifaad buu lahaa asagoo sifaad leh yaa haddana ilaahay ku magacaabay waxiid ku magacaabay meeshaa maxaa ka dhashay marka waxay ku tusaysaa waxdaaniyada alle iyo sifaadkiisu isma diidayaan sida ninkanba waxiidnimadiisa iyo sifaadkiisii aysan isu diidin sifaadku marka ma aha shay madax bannaan oo tacadud iyo tiro keenaya ma ahee isagoo waxiid ah buu haddana sifaadkiisa ku tilmaaman yahay saas wey macana fakadalika kaasoo kale waxaa la mida allahu alla wey walahu isaga keligii buuna u sugnaaday almaalu alclaa sifada u sarraysa iyo tusaalaha u sarreeya isagaa iska leh huwa isagu bijamiici sifaatihi sifaatkiisa dhammaantood ilaahun ilaah way waaxidun oo mid ah isagoo sifaatkiisii leh yu haddana hal ilaahya sidaas wey macnaa ee wax kala duwan oo labiyo saddexa ma aha wey macnaa ayb wuxuu ka hadlayaa amfiladan uu keenayo mas'alo waxay darsalka ku haysaa uu gadaal dambe aan ka baraarujin doonno ilaahay sifaadkiisa qiyaas ma galaa wax la yidhahdaa jira ilaahay sifaadkiisa qiyaaskuma galaa haa waa galaa waa laakiin qiyaaskee galaa qiyaaska loo yaqaano qiyaasul awlah oo sifo kasta oo sifatu kamaal ah sifatu kamaal ah oo makhluuqu ku sifaysan yahay ya allah ka mudan soo ma allah ka mudan sifo kasta oo sifatu naqsi ah oo makhluuqu ku sifaysan yahayna inuu ka nasahnaado ilaahay baa ka mudan soo ma sifatu naqsi makhluuqu leeyahay oo dhan oo ceeb ah oo makhluuqu diidayo allah tabaaraka wa tacaala baa ka mudan in loo diido soomaali sifo kastoo sifatulkamaal iyo ammaan ah oo makhluuqu leeyahayna ama lagu tilmaamana kamaalkaasi ilaahay baa makhluuqiisa ka mudan waxaa loo yaqaanaa noocaas waa nooca la yidhaahdo qiyaas alwlaa baa la yidhaahdaa qiyaas alwlaa sifadan isagaaba ka mudan kanaa muxuu ahay kale wuu galaa qur-aankaana isticmaalay oo waa u tegi doonaa sidaas daraaddeed yacni tusaalayaashan imaamku uu bixinayo saan horeyba usoo tilmaanay macnaheedu waxa weeye tusaalahani adigaa fahamka lagugu soo dhowaynayaa ninkan jahmiya dadka wareeriyey oo kolba dhinac ka soo gelayana shubhadiisaa lagu burburinayaa laakiin mar walba adiga waa inay meesha kuu taallo lilaahi almathalu alaclaa soo maa makhluuqan laga hadlayo ee sifaadkiisa iyo sharxiisa lagugu soo dhowaynayo fahamka ilaahay ma aha in looga qiyaas qaadanaye rabbi tabaaraka wa tacaala mar walba sifaadka ugu sarreeya oon loo ekaan karin oon loo ekaan karin ayuu mar walba ilaahay leeyahay tabaaraka wa tacaala adaa billahi towfiiq wsal allah wslam wbaarak cala nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi waslem